سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا waxaad weydiisaan umalaynayaa etoobiya shaatiga ay qaadato oo amisom ah insha allahu kolley ummadda soomaaliyeed horta etoobiya way garanaysaa etoobiya ama ha loo bixiyo durwaa ama ha loo bixiyo aamin ama yaan loo bixinin etoobiya waa etoobiya etoobiya waa cadowgii ummaddan soomaaliyeed etoobiya adduunka ilaahay wuxuu ilaahay abuuray etoobiyan ugu necebahay eh, ummaddaanana way neceb tahay eh, waad ogeydeen kolley etoobiya eh, labada kun iyo lixdii dawyaaqadiisii ayay waddanka soomaaliya soo gashay dad baa etoobiya horkacay oo lahaa etoobiya waa walaalaheenna ummaddii ku laayay etoobiya xasuuq fara badanaysa oo gelitaankeedii ummadda soomaaliyeed u geysatay markii ummaddii ay ka hortimiday ummaddii iska dhicisay la dirirtayne etoobiya magacii baa waxa waaye mataqaanaa un maysan bixine niman la dhashay oo oo waxa weeye mataqaanaa qaa'imiin ah oo waxa waaye shayaadiin kale ah oo gaalaah ay u dhiibatay ay meesha uga tagatay oo amisam la yidhaah haddana ayagi magacii ay ayadu samaysay amisam ay ayadu samaysay bay haddana kusoo gashay kaga qayb qaadanaysaa mar labaadna rabtaa inay ummadda kulayso etoobiya ama marka eh, waxa weye mataqaanaa magaca ha laga bedelo etoobiya amisom ha la yidhaahdo ama etoobiya ha la yidhaahdo ethoobiya dalka iyo dadka iyo diinta iyo deegaanka iyo iyo waxa weye mataqaanaa waxay u fiican taha lama arko waa wax wasaq ah oo qurun ah oo meeshii soo gashay ay halaynaysa marka waxaan leeyahay etoobiya magacaan cusub oo loo saameeyey wax uu ka bedelayo magacii eh, waxa weye umaladooxnimada dooxnimada ahaa oo dadlaynta ahaa oo soomaali nacaybka ahaa oo diin nacaybka ahaa ma laha wax uu ka bedelayo ma lahan leenaha walaal etoobiya laakiin waxay yidhaahdeen waxaan nahay nabad ilaaliyaal oo u gurmanaya soomaalida markan eh, soomaalidu waxay tidhahdaa hmm. inkastuu durdur iyo dabaal galo ilan doofaar weligii baddaa xidho etoobiya horta waa waa waa doofaar haddii si kasta loo dhaqo webi kasta la geeyo badaha la geeyo doofaar daahirsami maayo etoobiyana daahirsami mayso annaguna waxa weeye hadda gaaloobi mayno oo waxa weeye mataqaanaa ilaah baanu ka magan galnay inaan gaalowno etoobiyana hadda diyaaro ma aha kolley inay soo muslimto diinta islaamka ay qaadato marka inay annaga dad muslimiin ah ay gaalo nabadooda ilaaliso taa waxa weeye qofkii hadalkaa yidhaahdo ilaahay kalaamkiisa ayuu beyniyey oo ahaa rabbi subxaanahu tacaala markuu qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala mar kale qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yabduukum can diinikum in istidaacu annaga muslimiin baa nahay etoobiya waa cadowgeenna waa cadow soo jireen ah waa cadow taariikhi leh waa cadow waxa weeye mataqaanaa aanan doonaynin nolol iyo geeri mid uu noo raba aan la arag dalkeennibu nagu haystaa ma aaminsana soomaaliya inay waxa weeye mataqaanaa tahay magac dira qof soomaaliya inuu noolaado uma ogola etoobiya waxay u aaminsan yihiin u yaqaanaan ayaga inay eeye u yihiin waxa weeye mataqaanaa gumaystaan waa sida ay nala doonayaan waxa weeye ethoobiya adduunka ayagaan ugu necabnahay kuwii yidhaahda walaalaheenna waayo etoobiya ayaana ka sii necabnahay etoobiya marnaba arxan iyo ashaan iyo walaaltinimo nagama dhexeeyo hore caarad baa nagala dhexeeya inuu ilaahay subxaana wa tacaala nagu gaarsiiyo waanu la dirinaynaa isagii ama ha qaadato magac nabad ilaalin ama ha haysato magac nabaddiid inta waxay doonto ha qaadato etoobiya waa qori caarijka naga dhexeeya sidaa weeye walal etoobiya hadda askar baa ka dhimanaysa gaadiid baa ka burburaya askar baa ka dhaawacmaysa maxaabiis baa laga qabanayaa waxay gelayaan marxalad la mid ah marxaladihii horay ay usoo galeen saa weli waxaa dagaalamaya mujaahidiintii shalay kuwo ka tiro badan ka khibrad badan iyo shucuubtii oo dhan oo ku baraarugsan marka maxay etoobiya ku bedelanaysaa intaas oo khasaare ah oo hadda kasoo horay bismillah marka ugu horreysa horta waa run inay dad ka dhimanayaan oo wax ka baahanayaan oo wax ka baaba'ayaan sideedana qofka inuu dhimasho huro oo dhaawac huro oo naf iyo maal uu huro oo uu dagaalamo waxa un ku kalifi kara laba shay labada shay midu waa inay wax ka maqan yihiin qofkaas oo waxa weeye wax laga haysto iyo waa in uu culays saaran iska dul qaadayo labadaa unbuu qofka u dagaalami karaa oo oo waxa weeye mataqaanaa annagana culaysna saaran baanu iska dulqaadaynaa oo ethoobiya way nagu soo duushay oo culayskaas baanu iska dulqaadaynaa ethoobiyana waxay aaminsan tahay waa sida iyagu ay ictiqaadsan tahay inay annaga aanba dhul haysan dhulka annagu aan deganaho ilaahay nagu abuuray oon ku dhalanay oo waxa weye ilaahay nagu abuuray inay andhiyadu leedahay aaminsan tahay annaguna waxaan aaminsannaha ethoobiya inay dhul naga haysato oo waxa weeye dalkani waxa weeye soomaali barkeed kala ka badan soomaaliya inta hadda xorta lagu sheega xorba ma ahan waa dhalahaystaahe gumaysi baana ku jirnaha inta hadda madax banaanida lagu tilmaamo in ka badan ayay soomaaliya naga ethoobiya naga haysataa annaguna intaa baan raadinaynaa waxaanu waxa weeye mataqaanaa intaas inaan aan xoraysano oo naga maqan inta hadda ay naga hays nagu haysatana aan iska dulqaadno ayaan annaga u dagaalamaynaa si inaan diinteenna iyo dalkeenna la badbaadno iyaduna waxay doonaysaa waxa weeye xaq aysan lahayn oo baatila bay leedahay waa iga maqan yahay oo waad ogtihiin inay yidhaahdaan caasimadda awoowayaalkeen oo saytilii baa naga maqan waxa weeye balcad bay u aaminsan yihiin inay caasimadooda tahay waxa weeye waa xaq aysan ahayn bay raadinaysaa annaguna xaqeennaa naga maqan marka sidaa darteed waxa weeye waa isku biro tumananaa weligeed iyo allahina heshiimayno ilaa ethoobiya ay ka tanaasusho waxa weeye manhajka gaalnimada ah ee saliibiga ah ay ka tanaasuso ay diinta islaamka qaadato weligan lama heshiinayno waa la diranaynaa haddii xataa ka baxda dhulka ay naga haysato marka waxa weeye waa sidaas ayaduna ha baabi'iso ciidan ha ka baaba'o annagana naftii maal waa baabi'inaynaa waxaana u baabi'inaynaa waxay tahay inay annaga culays nagu haysato etoobiya dhulkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna ay baabi'isay dadna naga laysay marka sidaas insha allahu tacaala leeyahay mala dhihi karayaa etoobiya waxa eh, hadda xoogaa ku kalifaya inay isbiimayso waxa weeyaan iyadoo is oranaysa mar haddii aada horay dhul uga qabsatay soomaalida oo yac lagaa oran waayey oo dhulkii aad isaga raaxaysanayso armaad ku darsataa qaybo kale oo hor leh eh, waa run horta nimankan istaraatiijiyadda ay wataan eh, waxa weeye dalkeenii soomaaliya baaxadda lahaa ay ku soo qabsadeen hadda waad ogeed wixii la dhihi jiray doolow soomaaliya xuduud beenaad wixii lagu sheegi jiray xuduud si aad bare uu ogaa intaasoo dhan way soo yeelatay ilaa hadda ay marka ugu dambaysay ay makansatay gacantana ku digtay oo qolkii soomaali galbeed waa si horta ay gacanta ka baxday ninkii kuwii ictisaamka ahaay baktiga ahaayee gaaloobay oo ibraahim dheere uu hogaaminaya waatuu gaalada u geliyey waxa weeye mataqaanaa etoobiya ku wareejiyay dhulkii soomaali galbeed la dhihi jiray waxaa kusoo haray dhulkii xuduudbeenaadka la dhihi jiray way soo tallaabtay etoobiya markay aragtay wax inaana wax ka ceshanaya aan la arag way soo gudubtay hadda waad aragtaa caasimadii gobolka baayo bakool baydhabo ayay hadda makansatay oo gacanta ku haysataa way soo gudubtay hadda waxay rataa khayraadkii waddanka meeshii buqcadda khayraadka u ahay dhulka soomaaliya inay gacanta ku dhigto haddii marka wax ka dhacsanaya aan la arag waxa weeye ayadu tilaabo tilaabo maalinba inay gacan kusoo weliba waxay istraatiijiyadda ay wadaana waxaa ka mid ah magaalooyinka waaweyn inay ku abuuraan dad ku abuuraan sida haddaba aad soo aragteen meelaha ay soo qabsadeen magaalo walba waxay keenaan ilaa iyo waxa weeye shan boqol oo qoysay keenayaan ama kun qoysay keenayaan oo magaalada caasimadaha ay keenayaan waxa waye caasimadii marka qoom qoomkii dego waxaa lagu macaaba magaalada magaalo ethoobiya ka mid inay tahay sidaa darteed waxaan leenahay ethoobiya horta markii ugu horeysa weligeed ay soo dhaqaaqdo soo dhaqaaqdo annaga waxaan leenahay xasbuna allahu wa nicma alwakiil waxaan leenahay eh, waxaas dagdalan uma siinayno weligeen waa la dagaalami jira hadda waad aragtaan maanta hasdaa ifoo yar ayaa soomaaliya kula diriraysa laakiin ilaahay subxaana watacaala uu quweeyey quwadda uu ilaahay siiyey waxaa ka mida ah daa'ifadaas inaa maanta dawlad ku dhici karta inta dawlad shan dawladood ka badanaa la diranaysa shantaas dawladood hal dawladoo awood u leh oo keligeed inay la dirarto u awoodi kartaa inaysan jirin oo maanta la leeyahay shabaab etoobiya keligeed iskama dhici karto kenya keligeed iskama dhici karto uganda keligeed iskama dhici karto burundi keligeed iskama dhici karto jabuuti iskama dhici karto calalwasta laguma hadlay karo xataa laba dawladood keliya laguma hadlay karo marka lixdaas dawladood waxa ay la diranayaan oo maraykan dabada ka taagan yahay oo faransiis badda u dhooban yahay oo gaalo dhan uu badda u dhooban yahay waa daaifadaaska kale biidni illaahi ayadoona ilaahay subxaanahu watacaala nasr siin doonaa insha allahu waanan la diriraynaa waxaana ula diriraynaa inaan dalkeenna iyo diinteenna ka horaysano etoobiya iyo inta la socota wax ay noo kala duwan yihiinna ma laha si kooban si kooban maxaad leedahay ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay horta ummadda soomaaliyeeday waad jirtaan waxaadna ka hurudaan wadankii wuxuu ku sugan yahay waxaa adib leh dad ayagiiba horta la isku haysto oo ayagii la isku haysto noloshoodii la isku haysto oo ayagiina iscunayo ayaga isku maqan soomaaliya waxaan leeyahay soomaaliya etoobiya waddankiina waa loo tashay waddankiina gaala u tashatay etoobiya ayaana loo gacan geliyey wallaahi haddaanan lala diririn oo loo istaagin oo loo midoobin in etoobiya lala iska dhiciyo inta la socoto wallaahi waanu gumoobi doonaa haddaba waa gun baan noqonay waan gumoobi doonaa haddaanan iska dhicin oon u istaagin waddankii waa la qaatay wallaahi waxaad qaadad waxaad noqon doontaan ethoobiyan in laydi yidhahdo magaca la idinkugu ya soomaaliya laidinkugu yaraa magaca soomaali inuu baabo oo qofka soomaaliga la yidhaahdo ethoobiyan waayo waa qowmiyad ethoobiya qoomiya qowmiyadaha ethoobiya inaad ku darsantaan waxaan leeyahay loo istaago garab garabkiiyo wiilasha maanta naftooda iyo waxa weeye maalkooda horaya oo mujaahidiinta ah hala garab siiyo halala istaago hala dagaalamo ha ka dhiciyo gaaladan jasakum allahu khayran